بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام رحمه الله تعالى في baabi الوضuءi وفuruudihaa waxaan soo bilownay shalayto oon ka hadlaynay furuud الوضuء weysada xubnaha ay tahay in la dhaqo ama in maaragtay loo weyseeyo ee faradka ah waxaan soo mar ama furuudda ay leedahay ama wax la dhaqi haato ama niyadii baaba kamid a ah. wa furuuduhu sitatu waa kasoo maray weysada furuuddeeda waa meeqa intuu sheegay musanifka lix lixdii waxaan ka soo qaadanay anniyatu wa gasli wajhi niyada iyo ghaslu alwaj wejiga oo la dhaqo sunooyinkiina madmadadii iyo istinshaaqii iyo in la sandaarsaday iyo in la luqluqday iyo gacmaha la faraxashi iyo sunooyinkaana waa soo sheegay laakiin si cumuum ahoo jumle ah waa kii lixdiiba usoo sheegay soomayn lixdiiba uu soo sheegay si cumuuman lakin tafsiilkii ayuu haddana mar labaad bilaabay markuu sheegay wejigii iyo xubnihii kale iyo haddana muxuu bilaabay tafsiilkii marka sidii loo dhaqaayay iyo sidii loo weyseynayay iyo qaabkiiba hadda bilaabaya wuxuu leeyahy huma yaksilu wajhahu wejigiisuu dhaqaayaa halaathan saddex jeer waa sida akmalka hadi waajibku waa hal sida akmalka ah iyaa saddexa inta ugu badanna la dhaafin karina weeyaan inaad saddex ku darto od afar ka dhigto ma banaana ma banaana maxaa yeelay waxay noqonaysaa shay bidca ah waxay noqonaysaa mujaawaza lilxad sharciga oo la khilaafay oo la gudbay xuduud ilaahay allaahuma inaad shakida mooyeen ood ka shakiday saddex miyaa mise afar miyaa markaasi tirada yar baad qaadanaysa amaa saddex in la dhaafiya ma banaana hal la lagama yareyn karo waajibku waa hal sunnadana waxaa weeyaan labo ilaa iyo saddex twadaأ الnabiyu sal ly slam marata marata twadaأ الnabiyu maratayni maratayni twadaأ الnabiyu halaa halaa adi so aror uma yaqsilu wajhu halaata saddex jeer inuu dhaqo marka waajib wey waa suno cafwan suno weeyaan wa huwa wejhi maxaa la yidhahdaa marka uu ku tilmaamaya wuxuu kuleeyahay wa huwa wejhi maa bayna manaabiti shacri ra'si madaxa timihiisa timaha meeshay kasoo dhashaan ee u sukaysa laga bilaabo fil caadati sida caadadana ay uga soo baxaan inta madaxa la yihahdo ee timuhu ay si caadada oga soo baxaan intaas madax wey meesha ayadaa meesha u dambaysa ay ka bilaabatay xagga wejiga soo xiga laga soo bilaabo ila dhaqni laga soo gaaro lafgadha dhaqnigu waa labada dalab meesha ay ku kulmaan halkaas ayaa waxaa la yihahdaa dhaqni baa la yihahdaa lafgadh baa la yihahdaa meesha yara taagan ee garhku uu ka soo baxo ilaa halkaa laga soo gaaro wey wejigu duulan xagga dheerarka marka laga matiriyo laga hadlo wa min aluduni dheg laga bilaabo ila aluduni dhegta kale laga gaarana cardan xagga ballaca wey haddii ballac iyo duul weeyaane dheerarka waxaa weeyaan laga bilaabo timaha madaxa meesha u sokaysa ay ka baxaan sida caadadana uga baxaan sida caadada wuxuu kuleeyahay wuxuu uga wadaa timuhu waxaa laga yaaba inay meeshay ka bixi jireen intay kasoo dhawaadaan wejiga ay ka baxaan baa dhici karta wejiga inay kasoo baxaan ayaa dhici karta taa ictibaar ma leh wejiga hadduu tima kasoo baxaan wejigii un baa lagu tirin laakiin meeshii madaxa ahaan jirtay ee caadigii timaha uga soo bixi jireen halkaa ayagu madax bay raacsan tahaye meesha ugu sokaysa ama hoostooda laga bilaabo ilaa laga soo gaaro lafgadha daqniga intaasaa dheerar weji la yidhahdaa wa min aluduni dheg laga bilaabo ila aluduni dhegta kale laga gaaro dhegtaas ilaa dhegtaas inta udhexaysa ayaduna cardan xagga ballaca intaasna waa weji ayaduna fa minhu min alwajhi buu ka mid yahay mawdicu lghamami a ah, hamamka meeshiisa meesha timaha ay kasoo baxaan hamam waxaa la yihahdaa waa timaha kasoo baxaya wejiga ayaa waxaa la yihahdaa hamam wejiga qeyb kamida ah ayay timihii soo gaareen dadka qaar waad arkaysaa timahoodu madaxa besa may ahe way soo dhawaan oo intan wejigi bay timi u dhaweeye weji yar buu le intii wejiga caadi ahaan jirtay qeyb kamid ah timo kasoo baxeen aha iska raalli ahaana dadka noocaasa de dadku waxaa weeyaan Eh, waxbay ku tilmaamaan waxay dhahaan algamam yadulu cala albilaada wاlbukli wاjubni bay leeyihin ah. doqonnimo iyo fulinnimo iyo bakhaylnimo iyo waxaasa calaamadaas lagu gartaa bay leeyihin u leeyahy walidalika shaacira wuxuu leeyahay isagoo naagtiisa la hadlaya falaa tankixi in faraqa allahu baynana agama alqafa wاlwajha laysa anzaca laysa bianzaca hadduu ilaahay un amar ilaahayna kala geeyo oo ama aan kufura ama aan kala dhimano oon kaa hor dhinto ha guursanin aqama alkhafaa walwajhi mid qadaadkana tima ku leh wejigana tima kuleh ha guursani bay tiri yuu kuleeyahy laysa bianzaca anzaca aan ahayn anzaca waa cagsiga waa midka timihiisa caadi usoo baxa madaxiisa iyo wejigiisa ay kala baxaysan yihiin kaasaa anzac la yidhaha ma naqaana haddii na saxtahay in kale laakiin annaga waxaa naga khusay waxaa weeye hadday timihii wejiga soo galaan wejigii un bay kamid yihiinoo timahaasi waa la dhaqi salkoodii meesha ku fadhiyaana weji weyaan waa la dhaqaya waa la maydhaya sida ayna cibro u lahayn inxisaaru naasiya yayna cibro u lahayn inbaatu shacri fi lwajhi kulihi aw bacdihi inxisaaru naasiya haddii foodaadi ay faydanto ood saalaxyo yeelato halkaa ay tagto ka daba tag wejigii waa tegay la dhihi maayo wejigii waa tegay halkaasuu sii socdaaya laga daba tago intaa hala dhaqo la dhihi maayo intii weji ahaan jirta maa lagu kaaftoomi haddii wejigi uu soo timihi ay soo xadgudbaan oo wejigii soo galaana meeshan timahaasaa la fiirina madaxii bay noqdeen wejigii baa madax noqdeen ladhihi mahaye intii weji ahaan jirta waa la dhaqi walow timaba halahaadaane walow timaba halahaadaane fa minhu mawdicu lgamami baa kamid ahoo wejiga amamka timaha soo baxa weyaan wejiga kusoo baxe wa huwa amam waxaa la yihahdaa maa taxta shacri ladii timihii hoostooda camal jabhata wejiga camimay ku lahaa dhammaan ow amase bacdaa barkood cama aljabhata kulaha aw bacdaha ah, timaha wejiga camimay ama bar kamida kasoo baxay ee eh, qamam la yihahdaa anzac baa kasoo horjeeda wayajibu waxaa waajibaya gaslu shucuuri lwajhi wejiga timihiisa in la dhaqo kulihaa ideelkood daahirihaa daahirka inta muuqata iyo timaha ihiyo wa baatinihaa timaha hoostooda oo baatinka walbasharati timaha hoostooda iyo walbasharati basharkii jildigii iyo maqaarkii wlbasharati taxtiha aw taxtaha labadaba intaba waa la dhaqayaa kolba haddiiba timahan wejigay ku yaalaan wejiga tima badan baa ku yaala asagaana kuu sheegi doonaa intaba waa la dhaqi timihii baa la dhaqi hoostoodina waa la dhaqi baatinkii oo timaha salka meesha kufadhiyan baa la dhahaa basharkii iyo maqaarkiina waa la dhaqayaa wayajibu waxaa waajibaya gaslu shucuuri lwajhi wejiga timihiisa in la dhaqo jamcu shacrin weye kullihaa dhammaama daahirihaa daahirka kore ee muuqda iyo wa baatinaha baatinka qarsoon iyo walbasharati basharadiiba waa la dhaqi taxtaha hoosteeda ahayd ee timaha ka hoosaysay khafiifatan kaanat shucuurta iyo timahaas ha noqoto khafiifa kuwa oo yar oo khafiif ha ahaado tima yar oo sii badneen aw mase kafiifatan mid fara badan ba ha ahaatee kolba haddiiba mandiqadii wejigan hadda soo sheegnay xuduuddii wejiga ee duulan wa cardan aan soo sheegnay dheerar iyo ballacba aan u sheegnay timihii haddii ka soo baxaan ama timo yar ahaada ama timo badna ahaadane timiina waa la dhaqi meesha kufadhiya waa la dhaqi jildiga iyo maqaarkana waa la dhaqaya kaanat kaiifatan kaanat oo kaiifatan kalxaajibi mithaal timaha wejiga ka soo baxa xaajibti baaba lamida yaaba kamid ah xaajibti waxaa weye waa timaha indhaha koorka korkooda iyo hoostooda mara ay waxaa la yihahda xaajib la yihahda timahaas wey sumiya xaajiban liannaha taxjibu alcayn watamnacahu min min wuquuci aladaa waa ilahay noo sameeyey wey subxana wa tacaala indhihi bay xijaabayaan oo ilaalin markaa saxanaysa waa isku qaban markay dabeel soo kacda waa isku qaban mararka qaar waxaa arkaysaa qashin kaa saaran tintii oo ishii kaa reebaya ka reebaya marka xaajib saasa lagu magacaabay iyo wa shaaribi shaaribti shaaribtuna waa waxaa weeyaan waa timaha ishinta kore ku yaalla wey walcanfaqati iyo canfaqada furuur nuug bay dhagta dhahan furuurta wa marka wax la cabaayo tan hoose fururta hoose saa lagu soo nuugaa timaha hoosteeda ku yaala bishinta hoose hoos halkeeda dibaa ku yaala waxaa la dhaa canfaqa furunugey waalcidaari iyo cidaarka cidaarku waxaa weeyaan waa bayaadka bayna alcaaridi waaludun udhexeeya hareedka iyo dhegta inta yaree liilanka cad ee udhexaysa meesha hadday tima ka soo baxaan timaha wejigay kamid yihin waa la dhaqi waalcanfaqati waalcidaari cidaarki timaha meeshaan waxaa weeyaan udhexaysaa hareedka iyo dhegta wey waalhudb iyo timaha iyagona maaragtay xirrimaha kore inagu hadda xirrimo baan hidbi kuwan kore wey kuwan isha ka koreeya ee isha aan saareen ya sunna sunna la dhaha sunayaha iyo suniya timaha kore halkaas uwara wey ana xirrimo baan iska ya ya ya cidooda meel kale salka saari wlhudb wa shacru lkhaddi iyo dhafoorka timaha ka soo baxa khaddiga halkaa dhafoorka la yihahda ayaguna waxaa wey waa la dhaqaya intaasba waxaa lagu ictibaarin inay kamid yihiin shucuur lwejhi timihii wejiga wey timihii wejigaa lagu wada daraya ila lixyata garhka mooyane iyo walcaaridayna labada hareed hareedyahaas timaha hareedka ah ee laba mara dabcan hareedka waxaan ka soo reebnay cidaarkii iyo khadigii inta kasoo hadhay hareed wey iyo wal iyo garhkii oo garhkaa intaa ayadana meesha diqniga layirahda timaha kaso baxa layirahda la yihahda fa inahu timaha garhka iyo kuwa caarideynka ahee labada dhaban ka soo baxa ee la yihahdo fa inahu yajibu waxaa waajibayaa aslu daahirihima aw guslu daahirihima daahirka korun in laga dhaqo un wa baatinihimaa baatinkana laga dhaqo walbasharati maqaarkii lala dhaqo taxtaa ka hoseeyey waa goorma cinda alkhifati markay yar yihiin marka garhka la dhaqaayo waa markuu garhku yaryahay ama hareedki uu yaryahay markaa dhaahir iyo batin iyo bashar intaba waa la dhaqaya muuqaalka dhaahirka kore iyo batinka hoose iyo maqaalka hoose intaba waa la dhaqi haddii garhka uu yaryahay ama uu hareedku yaryahay hadduuse badan yahay korka unbaad ka dhaqiya waxba gudaha sii geli waa suna takliilka ee waajib maaha marka xadda xaddu lkathrati walqila maxay tahay hadduu yar yahay baa la yiri waa la dhaqi haduu badan yahay la dhaqi maayo xadda lagu garanayo maxay tahay waa badan yahay waa yaryahay xaggee curfiga loo noqonayo lakin waxay yidhahdaan culimadu garhka weyn waxaa lagu garani oo lagu qiimeyn karaa lagu qeexi karaa waa garhka qofka hadduu kahor taagan yahay hortaada uu taagan yahay garhka markuu saa u fiiriyo basharadiisii iyo maqaarkiisi gudaha uuna arkaynin hir madow unbaa un ka sokeeya ama gudu cadd hadduu caddaaday timaa ka sokeeya kaasaa waxaa la yidhahdaa allixya alkathiif laakiin haddii qofka kahor taagan garhkaadi maqaarkaadi arkaayo iska yar in yar ay tahay kaa waxa wey waa qaliil eh daahirahu wa bainahu wa basharatu inta waa dhaqaysaa daahir iyo baain iyo timaha maqaarka hoos jira waa dhaqaya saas wey fa inahu yajibu waxaa waajibaya kaslu daahirihima garhkii iyo labadii maaratay here hareed dhaqidooda in la dhaqo daahirkooda la dhaqo iyo wa bain walbasharatina waa la dhaqayaa taxtahaa ka hooseysay cinda alkhifati waa markii uu garhku yaryahay ama hareedku yaryahay hadduu badan yahay ka warra see la yeeli wuxuu ku leeyahy fadaahiruhumaa fatuqsalu daahiruhumaa daahirka koraa ayaa la dhaqayaa faqad oo keliya cinda alkahaafati markay badan yihiin markuu garhku badan yahay iyo hareedku timihiisa ay badan yihiin daahirkahumaa la dhaqi saa u kala goo a daahiruhumaa wa baatinuhumaa walbashara taxtahumaa cinda alkifa halkaasi ku istaagtay halka marka waxaa ku jira fadaahiruhumaa faqad halka waxaa ka bilaabatay haddii timihii ay badan yihiin daahirka koraa la dhaqaya faqad oo keliya cinda alkahaafati markay timuhu badan yihiin laakin daahirkaa waajib ha noqote oo gudaha iyo baatinka waajib ma ahee yundabu waase sunno atakliilu in faraha la gelgeliyo xiinaidin xiinamaa yakuunu lixyatu kahiif markuu garhku weyn yahay in la gelgeliyo faraha ayaa sunno ah wayajibu ifaadat almaai yajibu waxaa waajibaya ifaadatulmaai in biyaha lagu shubo calaa daahiri naazili timaha degay daahirkooda kore oo min alixyati garhka kasoo degay can idaqni lafgadhana kasoo degay min alixyati garhka kamida xaggee kasoo degay can idaqni lafgadha ayuu kasoo degay a kaa asaga daahirka uma biyaha kaga shubaysaa ee waxba baatinka waajib ma aha yacni garhka timaha kasoo baxay ee lafta lafgadha kasoo baxay hadduu naazil yaho xagga xabadka iyo sadriga usoo dego korkan kore timaha waa inaad ka dhaqdaa wejigaad raacinaysaa laakiin gudaha hoose inaad ka dhaqda waxba laazimaaba kulehy wayajibu ifaadatu lmaai in biyihii lagu shubo calaa daahiri naasili timihii degay daahirka kore min alixyati garhka kamida timaha degaya can canidiqri bayna kasoo degeen lafgadhi in daahirka laga dhaqaayaa waajiba wayajibu waxaa waajiba gaslu juz-in qeyb in la dhaqo oo min alra'si madaxii kamida wa saa'iri maa yuxiitu bilwajhi iyo wejiga waxa ku wareegsan ee kasoo haray ee maaragtay madaxa kasoo haray wayajibu gaslu juz-in min alra'si ah wasaa'ir maa yuxiidu bilwejhi waa goormad de baa laga hadlayaa haddaad wejiga dhaqayso haddaad tirahdo aniga wejiga un um baan kaaftoomi inta weji la yidhi un um baan dhaqi ma aragtida waxaa laga yaaba inaad in kasoo tagtaa dhici karta marka saada wax oga soo tegin xoogow madaxii kamidana raaci dhaqidda inta wejiga gaararkiisa ee dhagaha iyo gaarkooda iyo ilaa iyo cunaha hoosta intaana biyihii saa u mari saa biyihii u mari intaad wax ka tegi laheyd oo miday yidhaahdaan ma laa yatimu اlwaajibu ila bihi fahuwa fahuwa waajibun waajibka kol hadduuna dhammaystirmaynin sidii loogu talagalay in shay kale lagu dara mooyeene asaguna shaygaa in lagu daro waajib buu noqonaya wasaa'ilu اlumuuri kalmaqaasidi tii uu dhihi jiray way qaacidada ay dhihi jirtay wasaa'ilu umuuri kalmaqaasidi ayib eh, lannu eh, eh, faxkum bihada alxukm bizawaaidi waa wixii wixii raacaya sheega oo duunan isaga unan sidii ugu tag ugu imaanayn wixii raacaya ee isagana in la raaciyo waa laga maarmaan wa yajibu waxaa waajibaya gaslu juz qeyb in la dhaqo oo min ara'si madaxa kamida markii waji la dhaqayo wasaa'iri maa yuxiitu bilwajhi iyo wejiga inta ku wareegsan ee kasoo hadhay madaxa ku wareegeysan liyataxaqaqa si u xaqiiqoobo kamaaluhu dhammaystirkii wejigii si wejigii inaad dhaqday oo damaystirtay xaqiiqo u noqoto waa inaad wax ku darto qayb madaxa kamida ah iyo qayb wejiga gaarirkiisa inta waa inaad dhaqdo wasuna waxaa la sunneeyaa an yukhalila qofka inuu dhex gelgeliyo gacmihiisa allixyata garhka min asfiliha xagga hoose bimain biyuu ku dhex gelgelin jadiidan cusub madaxii wejiga waa soo sheegnay inta daahirka ba laga dhaqad wen yahay laakiin hadduu uu maaratay daahirkaad ka dhaqdo gudaha hoose waa sunna sunada marka biyo cusub waa inaad qaado ee balalkii iyo qoyaankii wejiga ku yaala inaad garka marmarisa meehe biyo cusub intaa qaato hoosta kasoo geli agga agga dhuunta kasoo geli min asfaliha bimaain jadiidin biyo cusub ayaad ku samaynaysaa uma kadib yaksilu wuxuu dhaqayaa yadayhi wejigi wejigii baan kasoo baxnay wejigii xaddiisii baa laguu sheegay inta la dhaqaayo iyo timaha ku yaala o dhan la dhaqi garhkii baa la qeybiyey iyo caaridaynkii loo qeybiyey khafiif iyo kafiif loo qeybiyey mastarsala min alixya garhka wixii soo dheeraada takhliilkii iyo dhexgelgelintii wejigii arrintiisa halkaas kaga soo baxnay gacmihii umow ila lix bay ahaayeen oo afar baa qur-aanku uu sheegay huma yaksilu yadayhi labadiisa gacmood buu dhaqayaa maca mirfiqeyhi jiqilihii iyo xusulihii wixii la socota waxa la dhaqi halaatan saddex jeer baa la dhaqaya waa sida akmalka ah marmar baa ku filan xataa nabiga waxaa ka sugnaatay calayhi salaam inuu waysadiisii qaarra uu saddex saddex dhaqay qaarra uu laba ka dhigay xadiid cabdullahi ibnu zayd radia allahu canhu gacmihii markuu dhaqayay laba jeer wejigana saddex jeer buu dhaqay waa banaanta waxa uula diidan yahay saddexa ka badin saddex haka badin naam uma yaqsilu yadayhi maa mirfiqeyhi buu dhaqaya maca almirfiqey hadda maciya ayuu ka cabira musanifka sidaasaana xoog badan leanna aayaddu iyadu waxay tiri waydiyakum ilaa maada waydiyakum ila almaraafiqi ilaadaasaa laga hadlayaa ilaadaa xarfu gaayaha ayaa laga hadli marka shayga eh, algaaya walmugay algaaya biilaa walmugaya ida kana fi jinsin waaxidin dakala maa bacdaha alaa maa qablaha bay dhahaan sheega ilaah lagu qaayooday hadduu waxa ilaah ka horeeya wixii ka dambeeya ay isku jinsi yihiin ilaah wixii ka dambeeya waxa ka horeeyuu la xugun yahay la xugun yahay hadday isku jinsi yihiin hadda waa taloo waydiyakum maxaa la yidhi ila almaraafiqi walmaraafiqu min alaydi soo ma waaydiyakum ila almaraafiqi ba la yidhi ilaada waxay udhexaysaa aydiyakum iyo maraafiq bay udhexaysaa marka waxaa ilaah ka dambeeya maraafiqa jinsigii yadda weeyaan aydiyakum bay lamidta sooma marka waa sida gacanta kale loo dhaqaayo iyo maraafiqdana loo dhaqaayo marka maciyo wey maciya lagu xambaaraya ah. walaa taakulu amwaalahum ilaa ilaa amwaalikum ah, maca amwaalikum baa loola jeeda maciyo wey ah, ilaawalaano maal wey xoola ma laga hadlay maa qablahaa jinsi maa bacdaha isku mid wey laakiin hadday tahay hayra jinsi maa bacdaha maa qablaha hadday tahay markaasi ilaada kaayay noqonaysaa Ah, uma atimu siyaama ila lail soonka xagee buu dhacaa maalin mu dhaca mise habeen maalin buu dhaca ila lailina maa waa habeen sooma habeen iyo maalinna waa kala jinsi sooma marka waxa weeyaan habeen lama soomayo wey oo dhihi maysa ila lailidaas lailka eh, waxay ka horeeyay bu lamid yaha ma ah ila laili a waa kala jinsi sidaa uxoog badan sidaa weeyaan in loo kala qaado culamada qaar maciya qaar eh, haaya lakin in la tafsiiliyo ayay ku haboon tahay oo la yirahdo hadday isku jinsi yihiin ka haadihi ila lmaraafiqi abwaar ilaa amwaalihim iyo kale iyo nacam kuwaasoo kale waa maciyo wey uma yaqsilu yadayhi gacmihiisuu dhaqaya maca mirfiqayhi jiqilihiisa macooda halaathan fain qudicad haddii gacantii ay joogto ay saliim tahay oo gacmahaada ay kuu joogaan wey fain qudicad haddii la gooyo min asaacidi baa laga gooyay saacidka wuxuu la jeeda dhiraaci dhiraacii dhudhunkii la dhaqaaya waajibkaha ayaabaa la jaray qofkii oo go-ay ka maqan haddii saacidka laga gooyo wajaba waxaa waajibaya qaslulbaaqi inta kasoo haray dhudhunka iyo shikilka intaa in laisla dhaqaa waajiba ilan waxaa weeyaan almacsuur almacsuru laa yutraku almaqduuru almaysur almaysur qaacidada almaysuru laa yasqudu bilmacsuuri axsantu almaysuru laa yasqudu maada bilmacsuur ah, wixii cuslaaday garanayba laakiin wixii suuragal ah waxay cuslaaday la raacin maaye isaga waxaa weya inta saallaato unbaad la imaan fataqu llaha ma stadactum wey fataqu llaha ma stadactum ma laa yatru gulu laa yatru jullu saas kale ayib ah, wajaba kasulbaqi o min inta dhaqaya aw mase min mifsali lmirfaqi xubintii jiqilkaaba la gooyeyba oo xubinta jiqilka waa laba xubnood oo isku aaburane tubaa ilaa dhudhunkeedaba la jaray xubintii kale ee cadudka raacsaneed oo taagan waatad iyo cadudkii basa soo haray see la yeelayaa lazimahu waxaa ku laazimaya gaslu lcadudi cududa ayadaa madaxeeda in la dhaqo intan dambe ee kasoo hadhay cududa madaxan ayaa la dhaqayaa aw amase min alcadudi cududii baaba laga jarayba qofkii see la yeeli nudiba gaslu baaqiyi inta soo hadhay inuu dhaqa ayaa wanaagsan lianlaa yakluwa alcudwu can dahaaratin saasay leeyihin xubintiisa ina daahir dahaaro oga khaali noqonin wuxuuna gaaro wuxuuna gaaro haddii saacidkii ama diraacii wax ka joogo inta joogtaa dhaqi macal marfiqeyn isagii baa la jaray oo badaxi keliya soo haray oo caduda la inta madaxa dhaqi haddii caduda wax ka go-ay inta caduda kasoo hadhay sidaa wey lianlaa yakhluq alcudw an dahaarati eh, dahaarati shay an idahaarati <clears throat> uma kadib a ah, madaxii halkaas waxaa kaga soo baxday gacmihii uma yamsaxu wuxuu masaxayaa ra madaxiisu masixi fa wuu bilaabi sida sunada waa ka masaxa shaaficiyada de waxna waa waajib oo waxay ka hadlayaan waxaa weeyaan adnaa ma yusama almasx wax alla wixii masax lagu magacaabo walow ka shacarati melihin yaa masaxa waa arki doonaay laakiin sunadii sidaa ah ee fadliga badan ayuu hadda ka hadlaya wuxuu leey uma yamsaxu ra'su madaxiisu masaxaya fayabda-u wuxuu ka bilaabay masaxi bimuqadami rasii madaxiisa madaxa meesha uhoreysa ee fooda ah ayuu ka bilaabay fayadhabu wuxuu kaxeenayaa biyaday labadiisa gacmood buu la tegi isagoo marinaya ilaa qafaa ilaa qiraadka uu ka geeyo uma kadib yarudduhumaa waa soo celina labadii gacmood ila almakaani aladii meeshiiba kusoo celin bada'a minhu uu masaxa ka bilaabay oo food ah yuu kusoo celinaya sida xadiidkii oo xadiidkii macnihiis sidiisii uu kugu keenay xadiiska nabiga alayh isalatu wasalaam ah, masaxa ara'su kuluh bada bimuqadami ra'si uma dahaba ilaa yaday ilaa qafaahu uma rajaca ila almakani aladi badaa minhu xadiidkii wey inuu halka ka bilaabo fooda ah ayuu kaxeynayaa wadaya halkaasuu geen qadaadka ah uu kusoo celinaya haddana halkiiba kusoo celinaya halkii wejigii foodaheed oo ka bilaabay wejiga tiiseen halkiiba kusoo laabaya saasuu yeelaya akmalka u kaamilsan wey yafcalu wuu yeelayaa buu leeyahay dalika halaata saddex jeer shaaficiyada saa qabta shaaficiyada waxaa qabtaa tathliithu masxi raasi kalacdaay xubnaha kale lamid yihiin bu kuleeyahy xubnaha kale soo sunada maaha gacan saddex jeer weji saddex jeer sameen ha ah, warasu cudu min alacdaa bu leyahy xubnihi kamid yihiin ayana waa la masaxaya ah, laakiin qaarkood waay le waxay leeyihin maya ee eh, madaxa maba soo aroorin xadiis saxiixa oo in mar ka badan la masaxayo hal mar ka badan in lamasiixi ma soo aroorin bale mar baa soo aroortay in madaxa la masaxo alkaasa da isku hayaan fuqahada iska ogow yafcalu dalika halaatan fain kaana hadduu yahay qofkii weysaysanayay ee madaxa masax la lahaa aqraca mid oo hadduu yahay hiiro leh timi baa ka buubay madaxi baa ka gaadhay markaasaa timihii ka buubeenba aqrac aw mase maanabata shacruh timihiisi maba soo bixinba xag khilqa ahaani iyo abuur ahaanba markii horeba timaba lama abuurinba <clears throat> alowxir wey aw maa nabata shacru aw mase kaana wuxuu ahaaday timihiisa dawiilan kuwa dhaadheer tima dhaadheer buu leeyahay oo soo baxay ow mase madfuuran weeye timihiisa waa timo tidcan oo gudguntan oo xidhxidhay lam yundab arad in la soo celiyo waxba sunna maaha lam yundab lama sunneeyo alraddu in la soo celiyo sunna maaha soo ma aheen saa intuu ukaxeeyo oo qadaadka uu geeyo haddana radda ila lmakaani ladi badda soo ma aheen soo celinta waa goorma waa markayna sidaan aanayna jirin qofka hadduu hiiro leeyahay ama tibama u madaxa kulahayn marka hore um ku kaaftamaya kuleyahy tibihiisi badan ma waa guntan yihiin marka hore umu gaarsiinaya mar labaad waxba kusoo celin mahayo lakin inta hadduunan ahayn wey marka laleeyahay eh, rajaca ila almakan aladi badaa minhu meeshiisa kuso celinay markaa wey falow falow wadaca yad falow wadaca yaddahu qofkii hadduu gacantiisii dejiyo gacantiisii oo qoyan ayuu dejiyay madaxa inta ugu yar ee masaxu uu ku suuroobi karo ayuu ka hadlayaa iyo taxriiga iyo dhaqaajintu inay ahaynba wuxuu le falow wadaca yadda gacantiisa hadduu saaro bilaa madin isagoo oon jiidaynin oon xaggaa iyo qadaaska gaarsiinayn bixaydu meel buu iska saaray un balla uu qoyay maa yandaliqu maa shay baa qoya timihii kamid ah uu yandaliqu ku eh, lagu cabiri yandaliqu wuxuu ka wada yulaqu yandaliqu ee eh, yudlaqu lagu idlaaqi karo calayhi maagaasi alism magacii magacii eh, masaxa magacii masaxa wax ugu yar ee lagu magacaabi karo ayaa qoyay wa huwa shayga ugu yar ee magaca masaxa uu ku ruwoobi waxaa weeye bacdu shaca shacratin tin barhkeed weeyaane lam takhruj bilmaddi ha shacradaas oo lam takhruj aan baxaynin bilmaddi haddii la taago oo saa loo soo taago can xaddi ra'si madaxa xaddiisii aan ka baxaynin oo mase qatara hadduu dhibciyo walam yasil wa in lam yasil buu ka wada walam yasil wain lam yasil qadradii iyo dhibicdii yeena dareerin be oo masaqasalow madaxiibuba dhaqay intaas oo soo sheegnay kafaa waa ku filanta ah, maxaa kafaa kafaa maxay tahay ya masixii waxaa ku filan waxaa ku filan masixii wadcu yadihi bilaa maddin ah, gacanta musaa u saaray waxba saasaa ma dhihine biyuu qaaday saasuu mesha u saaray madaxi baxaytubuu saaray balla uu qoyay maa yanطaliqu calayhi اlismu magacii masax ahaa wamsaxuu biru'uusiku sameen magacii masaxa wax ugu yar uu ku ruwoobi karo oo maxaa masax la dhihi karaa hebel madaxiisa ugu masax la dhihi karaa bacdu shacratin bu ku leeyahy shaaficiyalkas taaganta tin barhkeed qofka hadduu saa u taabto oo qoyaan uu saa u taabsiiyo waa masaxay ah, kafaa waa ku filantah wahuwa bacdu shacratin laakiin shacrada ayada ee ku filaanaysa waa shacradeed waa shacro madaxi kamid ah xaddi madax wayna kamid ta alra'su maa ra'usa wacalaa wartafaca bilayhi madaxa waxaa la yihahdaa wixii koreeya ra-iis maxaa loogu bixiy ra-iis dadka korreya a wixii koreeya tinta sidan usoo baxday ee xaggan usoo foorarsatay madaxba ma ahaba dhulka socotaaba taa madax maaha madax ma soo gelayso tinta madaxa ku taalla ee madaxii ka korraysa taasaa tin la yihahda taasaa tin la yihahda oo yaa la yihahdaa madaxa ra timihiisi timaha laakiin intii lasoo haddaa soo qabato xaddii madaxa ka soo baxaysa ee garbaha iyo soo gaari ee madaxa ka soo baxday ee xagga aan u bixin taa ayada kuma jirto haddaad masaxdana kaama ansixayso laakiin tinta markaad ku kaaftoomi waa inay tahay shacratun lam takhruj aan bixin bilmaddi cinda almaddi marka la jiido can xaddi ra'si madaxa xaddiisii oo ah alculuw walirtifac dhanka kore ah inayna ka baxaynin baa la rabaa kafaa baa kuu taalla hadi jawaabto taas aw mase qadara wuxuu dhibciyey madaxii buu biyo ku dhibciyey walam yas walam walam yas walam muxuu ku xarkanaya yasil a ah, min saala yasilu wey walam yasil wain lam yasil baa la dhaha marka walam yasil e wain lam yasil a ah, walow yuna yuuna daadan eli hadduu daato waa min baaba awla lakin haddii dhibicda kudhibciisa xataa daadan weydo ayuu ka wadaa walam yasil e wain lam yasil yuunan maaratay biyihii aad dhibicdaad kudhibciisa madaxa una dareerin be aw amase kasalahu waaba dhaqay madaxiiba meeshii rab inuu masaxo iyo biyo intuu qaato madixi dhaqay kafaa way ku filan tahay masixii laga rabay qofkaa waa la imaaday wey fa in shaqa hadduusa dhibo nascu camaamatihi cumaamadii uu madaxa ugu duubneed ee kawireed takwiir lcumaama madaxii u kawireed madaxi cumaamad u saareed inuu iska qaada ayaa yaa culays ku noqotay oo dhib ku noqotay oo hadhow xidxidideedii waxay baa dan ku adkaani kamala calayha cumaamada korkeeda ayuu masixii ku kamili oo ku dhammaystiri goormase bacda masxi maa yajibu intii waajibtay markuu masaxa kadib wixii waajibana waa soo ogaatay aqalu maa yusama almasx wa huwa bacdu shacrati baan soo marray tin markaa fooda saa tidhaahdo oo aad wax yaroo timihiisa saa u taabato intii kale dee madaxa ataa cumaamadiiba iyo koofiyadiiba korka saa oga masaxaysaa korka ka masixi kamala calayha wanshaqa nascu camaamatihi waxa soo aroortay nabiga alay salaam masaxa camaamatahu naasiyatahu calaa camaamatihi masaxa naasiya wa cala alcamaama cumaamadina waa masaxay nabiga aleyh isalaatu wasalaam kamala calayha korku ka kamilaya ka dhamaystiraya bacda masxi maa yajib wuxuu waajibay markuu masaxa kadib wey laakin culaamada keliya kuma kaaftoomaysid waa inaad horta qadar masxii uu ku rumoobi karo oo timihiya ama madaxiya waa inaad gaadho kadib deena intan kale dhamaystirkii madaxa o dhan in la masaxo aqbala wa adbaradi fawqa alcamaamati camaamada korkeedaad ka samaynaysa uma kadib uu yamsaxu uduneyh a labada dhegood buu markaa masaxayaa markii madaxii aada masaxda kadib ayaad dhagihiina masixi oo maslada isku hayaan dhg dhagu agg hal huwa min arasi am min wji aludunani min arasi waa soo arortay qolada le wejigay raacsan tahayn ayana adilay wataan haddii adilay wataan oo xadiidkii sujuudu tilaawada ah, sujuudu tilaawada qofku sujuud sujuudo ah, sajada wejhi liladii khalaqah wasawara washaqa samcahu wabasarah soo ma washaqa samcahu samcigu xagee wey waa dhagah sooma marka dhagihii waxaa lagu xidhay wejigaa lagu xidhay ah, basarahu basarulwejhi marka aludnaani min alwajhi kuwa le xaggaas dariishanayaan kuwana waxay le maya aludnaani min arasi kuwana wa maya waa xubin mustaqil ah oo biyo qaara loo soo qaadan oo jadiid ah oo gaar loo masixi sida hadda uu ku tegayo musanifka marka uma yamsaxu udunay labadiisa lagoodba masaxaya daahiran ko daahirka iyo baatinan baatinka xagga daahirka ah waa dhanka madaxa xigta baatinkana xagga wejiga soo xigta bimaayin biyuu ku masixi jadiidan jadiidin cusub halaatan saddex jeer buu sidii madaxii oo kale u marinaya uma samaakayhi u kala qaaray meeshan musanifka isu khilaafsan yihiin furuucda fuqahada shaaficiyada halkan wuxuu leeyahay markii aad daahir iyo baadima masaxdo haddana biyo kalead qaadanaysaa oo xaggee u wadaa waxaa u wadaa caka waa la wadaa samaakha dhegta cakaweeda hoose cakawe hoose ah halkaas haddana la marinayo biyo saddex jeer loo qaaday haddana laakiin bacd kutubta qare iyo xataa xadiista daahirkeeda laga fahmaayo waxaa weeyaan hal inay isla socdaan waxaaso dhan isla socdaan marka meeshan wuxuu khilaafay in la kala qaaday ko iyo farta lagu masaxayo khinsar buu ku dhihi doonaa waxaa kaloo soo aroortay eh, eh, sabaabada farta sabaabada inay tahay wax wax lagu masaxayo suulkana asagu shaqadiisa ay tahay in gadaashi dambe uu saas loo soo mariyo taasna way jirtaa kadib deena labada sacab lagu aaburo deena dhegihi saa lagu aaburo waa suuro kale laba suura marka masxu ku imaada wasxul udunayn waxay tahay labada suuro in khinsarta iyo faryarada saa loogu wareejiyo kadib deena daahir ee laga masaxo waa mid haddana biyo inta la qaato haddana eh, gudaha haddana loo soo masaxo simaakaynka saa lagu soo dhaho faryarada wejiga suurada labaadna waxa weeyaan in biyo la qaado sabaabada farmulugsatada la mariyo daahirka baatinka daahirka gorana xaggan iyo dheg eh, madaxaana labada sulsaa loosoo mariyo labada sacabo qoyana saa dhegta loo saaro ah, labadaas suura way jirta daahiran wa baatinan bimaayin biyuu ku masaxaya jadiidun cusub talaata saddex jeer uma simaakayhi o samaakayhi labada cankow bimaain biyo oo jadiidin cusubba usoo qaaday talaatan saddex jeer fa yudkhilu khinsarayhi labada faryar ayuu gelinayaa fiihimaa fi samaakayni labadii cankow uma yaqsilu waa dhaqayaa rijlayhi labadiisa logood maca kacbayhi haddaan lugihii buu galay lugihii marka la dhaqaayo anqawyaha iyo kacbaynka ayaa waajiba laakiin kacbaynku waa ku jiraan ayaguna waa sidii ti gacmaha oo kale wa arjulakum ila lkacbayni ilaadaas iyaduna iyaduna waa sidii oo kale weeyaan sidii oo kale wey oo macalkacbayni baa loola jeedaa halaa saddex jeer falow shaka hadduu shakiyo fii tahliithi cudwin xubin saddex jeer saddex dhaqideed xubintan inuu saddex dhaqay iyo inuuna dhaqin buu ka shakiyey akhada wuxuu qaadanayaa bilaqali bilcadad alaqali tirada yar buu qaadanayaa markaasuu fa yukmilu kaamil yeelayaa halaathan yukamil wuxuu kaamil yeelaya saddexdii buu dhamaystiri yaqiinan si isagoo huba si hubitaan hubnaan ah ayuu dhaqaya waa sid ayi waswaas o dhan ba ayi sahwi oo dhan ayi sahwi cafwan sahwi baa la yihahda sahwiga lakin mar waswaas isku bedeli karaaye saddex miyaad masaxday saddex baad dhaqday xubintan mise labaad dhaqday baad ku shakiday labada waad hubtaa yaqiinta qaado ti saddexaad laymow sida salaada markaa tukanaysaba ayadana ay u tahay falow shaka fi tatliidi cudwin akhada bilaqali fayakmulu oo yukmilu wuxuu kaamil yeeli talaatan buu kaamil yeeli yaqiinan si dhaba oo yaqiin u hubo wa lyumna agga tartiibka wey hadduu ka hadlaya yuqadimu lyumna wuxuu hormarinayaa midda midig min yadin gacan hadday tahay gacanta midig wa rijlin lug hadday tahay lugta midigta marka la dhaqaayo weysada waa sunno in midigta la hormariyo lugta midigta gacanta midigta laa kafin sacabka iyo sacabaha markaad dhaqayso yamiin iyo yasaar loo kala qaadi maayo haddaad sacabaha dhaqayso oo hadda markaad gacmaha dhaqanaysa ila labada labada shay ee hal mar camalkooda uu bilowdo hal mar wada socdo ayadoo lakala qaadi ma midig bidix loo kala qaadi maayo gacmihii hadda waa kuwa farxalinaysa sooma tanna gaar oma farxali kar tana gaar oma farxali way isku baahan yihin marka isku farxal wey lakala qaadi maayo khadaynka dhaweyn waa saas kale waa soo wadaa laa kafin kaf maya sacabka wakhadin dhafoorada dhafoorka iyo marka laga hadlaayo intaa gaarka gaar u dhaqdo dhafoorka dhafoorka lama dhaqi kartide hal mar intaad madaxa korkaysa saarto wejiga saarto biyaha saa wada mari wa udunin dhaga dhagahana intaad mid gaar masaxato kale haddana gaar masixi maysid ayagoo wada socdaad hal mar wada masixi fa yudahiruhumaa kuwa aan soo sheegnay wuu dahirayaa udureynkii iyo khadeynkii iyo waa dahirayaa dafcatan hal mar ah ayuu wada dahira wada socda wa yutiilu wuxuu dheereerayaa qofka weysaysanaya algura ah, gurada biriirta iyo dharaanta ayuu dheereen qurada xagga wejiga weeyaan taxjiilkuna waa xagga gacmaha iyo lugaha lakin nabig aleyh isalaatu wasalaam uu yiri ummadayda yaatuuna yowma alqiyama quran muxajiriin min athar alwudu xubnihii weysada iyagoo wejigina dharaayo oo nuurayo gacmihii iyo lugihiina ay nuurayaan iftiimayaan min athar weysada aatharteedi marka in la idaaleeyo la dheereeyo guradaas iyo biyihii la dheereey ayaa wanaagsan marka wuxuu leeyahy wayutiilu lgurata buu dheeranayaa wejigii buu dhaqaayay buu kasii badin oo madaxii bu qayrka mida dhaqi bian yaqsila waa inuu dhaqo dheeraynti waatan maca wejihi wejigiisa maciisa min raasii madaxiisa iyo wa cunuqihi luquntiisa zaa'idan in dheeraad ah can ilfardi faradkii ka dheeraada ayuu dhaqayaa wataxjiilu taxjiilkuna waa sunno oo bian yaqsila waa inuu dhaqo fowqa mirfiqayhi labadiisa jiqilood korkooda iyo kacbayhi fowqa kacbayhi lugihii weeyaane anqawyaha korkooda inuu intaas ayana wax ka dhaqa ayaa loola jeedaa taxjiilka wa gaayatuhu haayada iyo meesha u dambaysa la gaadhsiin karo waxaa weeye taxjiilka taxjiilka meesha u dambaysa la gaadhsiin karo hadday gacan tahay haddii lug tahayba waxaa weeye istiicaabulcadudi in cududaa lagu caman biyihii biyihii baa intaad dhaqday mirfiqeynkii soo dhaaftay yaa cududaas iyo oogtaas intaas dhanbaad dhaqday meesha udambaysa halkaa wey waa hadday gacanta wasaaqa masaaqa aad ku camimto istiicaabi saaqi hadday lug tahayna intaad kacbaynkii iyo anqawihii soo dhaafto inaad saaqeynkii iyo dhudhumihii lugaha ayadana aad dhaqdo weeyaan intaasaa taxjiidka kaayo u aho u dambaysa wayuwaali alacdaa masale kale weeyaan la yidhah masalat lmuwaalaat altartiibu walmuwaalaat waa waa haykelka kayfiyada iyo hay-ada wey tartiibka waa soo marray in xubnaha si u kala horeeya loo tartiibiyo dhabiga hadigiisi baa saa ahaa aayaddana waa laga fahmay oo weji bay ka bilowday ibdo maa bada allahu bihi waa kaan shalay xadiidkii soo sharay muwaalaadkuna waa sidoo kale muwaalaadkana waxaa loola jeedaa in xubinta aad dhaqday iyo midda ka dambaysa una u dhaxaynin muddo ay xubintii hore ee dhaqday ay angegayso muddo ay xubintii hore angegayso wayna ina udhexaynin wixii jawiga uu yahay jawi muctadila jawiga uu yahay jawi muctadila aan kululayn dabeela ayna soconin dibe xubnihii aan gejinaya una soconin si caadiya ah marka laga hadlayo wey marka xubintaad gacmihi waad wejigii baa dhaqday intuuna wejiga angegin waa inaad gacmihii dhaqdaa gacmihii intiina angegin waa inaad madaxi masaxdaa madaxi intuunan angegin waa inaad lugihii dhaqdaa saasaa loola jeedaa marka angegalaantaana waxaa looga fiirinaya xagga ictidaalu ljawi laakiin haddii xaaladdu ay iska tahay meelaha kuleelka o kala markaaba samuum kulul u ku marayo adoo xubinta dhaqan tii kale angegayso taas kuma jirto ayib wayuwaali lacdaa xubnihii buu xiriirinaya fa in faraqa hadduu kala geeyo muwaalaadkii buu kala geeyo intuu tan dhaqay buu xogow iska yar baashaalay walow tawiilan in dheerba ha kala geeye saxa waa asaxaya weysadii bigayri tajdiidi niyatin asagoo niyo cusboonaysiinin marka dambe xubnaha kale u dhaqayo wejigii buu dhaqay xoogo kawbshaahu ku dhuftay <coughs> haddana gacmihii buu dhaqay la dhihi maayo tajdiidu niya la imow niyadii horaa u jirta saxa bigayri tajdiidi niyati asoo niyo cusbooneysiinin wa yaquulu wuxuu leeyahay qofka weysaystay bacda faraaqihi faraaqi lwudu markuu weysadiisi boga kadib ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamada cabduhu wa rasuuluh ayuu leh waa shahaadanaya markuu weysadii boga kadib meelo badan oo cibaadaad aho shahaadada iyo towxiidka lagu khatimo ayaa jira a marka waxa weeyaan waa curwa curwat lwuthqa mareegtaas ku dheganoo lagu yiri weye de mar walba inaad isxasuusisaa la rabaa ood ku hadasho oo tawxiidkaa badiso meelana waaba lagu waa lagu xidhayba ah, ashhadu an laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamada cabduhu warasuluh waa shahaadateynki wey ah, in ilaahay subxana wa tacala waxdaaniyada loo qiro inuu keligii yahay fi datihi wa uluhiyatihi waasmaaihi warububiyati wa iyo in nabi maxamed alay slam risaaladii addoonnimadii iyo risaaladii loo qiro macnaheeduna waxaa weeyaan ilahay in la caabudo ikhlaasna lagu caabudo itibacna lagu caabudo saasa la rabaa maslatu ikhlas walitibac tawxiidkaa laga fahmaa ah, alikhlaas walmutaabaca soo ma aheen shuruudda cibaadada ay ku asaxdo soo ma aheen ya waka alikhlaas walmutaabaca ikhlaaska tawxiidka wey hadaad ah, qirtay oo laa ilaha illa allah way kaa dhab tahay iklaas marka halkaasa laga qaadanaya cibaada kasta halkaasay raacsan tahay tawxiidkii raacaysaa n waxaad caabudaysa salaada aad tukanayso ilahay baad ku caabudaysaa subxana watacala ikhlaas moxamedun rasuululahi inaad rasuulullah adaa lagu soo diray wixii lagugu soo diray waa inaad alla ku caabudo wey allahuma ajcalnii min intaasi waxaa fi saxiix muslim kusugan yahay intaa hore fi saxiix muslim wuxuu tirmidi ziyaadiyey ducadan isagana waxa weeyaan waa xasanu allahuma ajcalnii ilahu iga dhig oo igu dar min atawaabiina kuwa toobadkeenka badan ee jeceshahay in allaha yuxibu tawaabiin kuwa tawabadkeenka badan ee awaabinta soo noqda ilaahu igu dar ilahay waa jecelyah subxana watacala ibkii adoonka toobadkeena aad ba u farxaa waa jecel yahay subxaana waana aqbalaya wajcalnii waxaad iga dhigtaa min almutadahiriin adigana waa ilahi waa jecel yahay inaa yuxbitu yuxibu lmutadahiriin kuwa dahaara badan daahiran wa baatinan aqdaarta baatinka iyo kuwa daahirka intaba iska daahiray nacam wajcalnii waxaad igu dartaa ogama dhigtaa min cibaadika asaalixiin min cibaadika addoomahaadi asaalixiina wanaagsanaa addoomaha wa wanaagsan udkulii fi cibaadi kuwa lale qofkii nafsi mudma'inadeed udkulii fi cibaadi subxaanaka allah intaana tirmidi subxaanaka allahuma wbixamdikana waa jirta iyadana adduco kale subxaanaka ilaahu adaa nazahan allahuma ya allah bixamdika waadna mahadsantahay mahadna adigaa iskale multabisa bixamdika ashhadu an laa ilaha ila allah ilaa anta astakfiruka waan kaa dambi dhaaf dalbaaya wa atuubu ilayk adaan kuu toobadkeenaya kuu noqonaya intaana xaakim baa soo saaray fi saxiixihi wa saxaxahu imaam xaakim marka ducadana ducaa magac kalena way leedahay subxanaka allahuma bxamdika ashhadu an la ilah illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk maxaa la dhahaa kafaaratu kafaaratu majlisna waa la dhahaa meeshana weysadan wudu adkaar wuduuna waa la yihahdaa intaas aan la imaani walil acdaai buu ku leeyay musanifka iyuu u ahaaday xubnaha adciyatun ducooyin tuqaalu la akriyo cindaha marka la dhaqayo xubin walba duca la akriyaa jirta laa asla lahaa asalla aan lahayn runtii wax asal oo ilahi ma jirto sideedaba adkaarulwudu laban baa ka asaxday weysada adkaarteeda labaa ka asaxday midda koowaad maxay tahay basmalada bismi illaah inaad ku bilaabo ta kalena waa ducadan u dambaysa iyo shahaadadan tawxiidka khalaas adkaarta kale ducooyinka kale ee xubnaha dhexdooda ah markaad wejiga dhaqaysa inaad tira allahuma bayid wujuhana yowma tabyid wujuh tasud wujuh gacanta midigta markaad dhaqaysa tira allah adina kitaabana biyamiin bilyamiin nacam midigta ilahu naga sii bidixda inaad tirahdo ilah bidixa naga siinin kitaabka lugta inaad tira allahuma habit aqdaamana cala asiraat oo kale maalan ducooyinka noocaas oo kalea ah, eh, ma sugnaanin ma sugnaanin marka inta maathuurkee saxda ah sawaabkaan ugu filan wakhayru hadyi hadyi muxamedin sala allahu aleyh wasalam wa aadaabuhu aadaabu lwuduui musanifka meesha wuxuu kala qaaday beyna asunani waalaadaab waxay leeyihin qaarkood litafanuni tafanun wey sunuun haddii lagu wado waa daali ah, marka suna lagu soo yiri haddana aadaab baa lagu yiri waa lagu noocina noocyanaya saad u nashaado tafanun bay leedahay qaarna waxay leedahay maya ee sunada ahaa ka xoog badan aadaabta ah, sunada waa wa way ka xoog badan tahay aadaabta walidalika way kala qaadqaadaan qaarkood oo sunada iyo manduubka iyo mustaxabka iyo ayay kala qaadqaadaan oo maraatib u kala qaqaybiyaan oo heer waxaaba jirtaba sunadu ay gaaraysa ilaa darajat lwujuub oo kale ay u dhowaan ilaa darajat wujuub sida suna sunnada witirka oo kale witirka oo kale maxaa layihi laa yatrukuha ila rajulu suuban waaba lagu canaanaya qof ka tegey marka ila xagga waajibnimadii u dhowda waxyay sunna ay tahay haddana waxay sunno tahay marka mustaxabkii baa kuxiga nadbigii baa kuxiga saas u kala tartiibinayaan wa aadaabuhu aadaabu lwuduui waysada aadaabta laga rabo qofka inuu la imaado maxmuudada istiqbaaluqiblati qiblada in la qaabilo wey markaa cibaadaad ku jirtaaye qiblada qaabil liana ashrafu ljihaad jihooyinka la qaabilasha ugu qiblada wey oo ka walaa yatakalamu mana hadlayo bغyri xاajaةi xaaja la-aan cibaadadu ku jira marka cibaadada ku mashuulo wax kale ku mashquulin wayabda waa bilaabaya biaclىa wajhihi wejigiisa meesha u koreeyu ka bilaabi waa manduub suno wey meesha artaad ka bilaabi kartaa lakin meesha ukoreysa wejiga u koreeya halkaa inaad ka bilaabaa fiican lannahu ashraf waa maxalu sujuudi halkaas ayaad ka bilaabaysaa biaclىa wajhi walaa yaldamuhu ma dhurbaaxayo bilmaa biyo isku dhurbaaxi maayo intaad biyaha markaad kushuba wji marinaysa tartiib umar hasdkrib ama hasdhurbaaxin oo indhaha iyo nabar ha iska gaadhsiin ama wejiga walaa yaldimuhu bilmaai biyaha iskuma dhurbaaxo fain saba calayhi hayruhu hayrkii hadduu biyaha ugu shushubaayo oo qof kala hayo oo kugu shubayo macaagi biyaha kugu shubayo badaa wuxuu ka bilaabayaa bimirfiqayhi labada shiqil shiqilihiis ka bilaabi qof hadduu biyihii kugu shubayo gacantii sidan igu shuba dhees ee halkaas kaga shubaad dhehaysaa halkaa mirfiqa agga gacantii kaa jirtaay markaas saas uu dareerinaya saas uu dareerinayaa wa kacbayhi anqawyihiisa ayuu ka bilaabi haddii lagu haytayana lugana anqawyuhu ka bilaabi ee faraha kama bilaabayo wa in saba hadduusa shubayo <coughs> calaa nafsihi naftiisa asaa isku shubayo badaa wuu bilaabayaa biyihii biasaabicihi faraha gacantu ka bilaabi saasuu deena gacantu ugu dhaqaya oo jiqili u gaarhsiin wayatacahadu waa dadaalaya qofka oo waa ka warhaynaya oo waa raacraacaya amaaqii caynayhi labadiisa indhood ilyartooda amaaqii waa tathniyatu muuq muuqna waxa weeyaan meesha duleesha ee xagga sanka soo xigta isha meesha sanka soo xigta ayaa muuqliyahay dhaxanta inta badan ay fuusho dhaxanta ay fuusho halkaas marka meelahaas oo kale godadkaas inta badan biyaha inana gaarin baa laga marka wajiga dhaqayso marka marka wajiga biyaha ku dhubta si hoose faraha usii geli oo taabsi waxba laakiin indhaha inaad biyaha geliso ood indhihii gudahooda dhaqdo taa ayadaa waxaa weeyaan laguma farin madarana ku sugan oo ishii baa dhibaato gaarsiin kartaa saxaabada qaar cabdullahi bn cumar radi allahu canhu ardaah oo aad mutashadid ugu ahaa fi lcibaada weji indhaha gudahood u dhaqi jiray ah, indhaha gudahoodu biyaha ku subi u dhaqi jiray marka arrintaasi waa xogow waxaa ku sugan inay e, taradu mubaalaqa ku sugan isagana waa dadaalay allah ka ajirsiiyo laakiin indhaha biyaha in lagu shubo waxa laazim ma aha meelaha laakiin e, dhalxamaha iyo geesaha iyo inaad si gaar u ogaataa la rabaa wayatacahadu wuxuu ka warhaynayaa amaaqii caynayn labadiisa indhood dhalcantooda ama ilyartooda wacaqibeyn iyo labadiisa cirhbood cirbaha iyo meelaha dulduleele iyo e, cirbaha dadka qaar de godbe cirbahooda yayba noqonayaan meelaha inuu biyaha mariyo wanaxwihi ma wixii lamida aho mimaa meelaha yukhaafu laga baqaayo ikfaaluhu ama yakhaafu uu ka baqaayo ikfaalahu inuu halmaamo uu ka baqaayo kaflaad bay ku dhacdo o u garan waayo oo biyihi ay gaari waayaan meelaha lagala yaaban yahay meelaha qaarna biyaha hadaad mariso markaabuu biyaha wagagaari meelo qaarkoodna waa godad oo in la raacraaca la rabaa gacmaha la raaciyo sima waxaaba kusii jirin fi shitaa'i xilliga qabowa xilliga xagaaga ee qabowa ah ee jirku uu isku yoora dhow yahay xilligaas waxaa laga yaabaa biyuhu inay ka boodaan meelo qaar oo ay ayna gaarin baa dhici karta wa yuxariku wuxuu dhaqdhaqaajinayaa qofka khaataman fargashigiisuu dhaqdhaqaajin liyudkhila almaa suu biyaha u geliyo taxtahu taxta alkhaatami fargashiga hoostiisa haddaad fargashi qabto fargashiga waxaa rabaa markaad gacmaha dhaqayso ila meesha fargashiga ku fadhido waa xubin weyso xubin weyso wey wax yar oo qadra dufiyaba cidi dhan oo cad hadda ay ka tagtana waysidaadi kama asixin kama asixin nabi alay sl bu arkay saxaabi ah oo cindoo lamca wax yar oo cadiin kaasu cid wudu ah soo celi meeshii waqti haduuna dheeraan halkii maad ka bilaabi marka waa dhaqaajinaya fargashiga sida ay biyaha u gaaraan oo yuxariku qaarkood fargashiyaha dadka qaar waa arkaysa inay ku dhegan yihiin dhabba ku tahayba qofkaas waxaa weya waysadiisa khatar wey qofkaa waysadiisa khatar wey ku dhegan tahayba diiba see la yeeli doonaa qofkan fartiisa musa u ku dayna mabas marka qofkaasi fartaas meesha waysada waa inuu gaarsiiyo una ka tegin qabayskii baa kala mid janaabada markuu qabaysanayo qofka xubnihiisa oo dhan tacmiimulmaayi cala albadan laga maarmaan wey wayuxariku khaataman buu dhadhaqaajin liyudkila almaa inuu biyaha gaarsiiyo taxta hoostiis wayukhalilu asaabica rijlayhi yukhalilu wuxuu eh, dhex gelgelinaya faraha wayukhalilu asaabicu rijlay asaabica rijlayhi yukhalilu huwa wuxuu dhex gelgelin asaabica rijlayhi labadiisa lugood farahooda yuu wuxuu dhex gelgelin bikhinsari yadihi lyusra gacantiisa bidixda faryarteeda lugta midigtaa la dhaqayaa soo maaha faraha lugta midigta faryarta gacanta bidixda ayaa saa udhex gelgelinaysaa faryarta kaga soo bilow ta kuxigta soo mari ilaa suulka idaa kaga ah. yuqalilu asaabica rijlayhi buu dhexgelinaya bikhinsari yadihi lyusra buu dhex gelgelin fartiisa gacantiisa bidixda farteeda faryarada ah yabda wuu bilaabi bikinsari rijlihi lyumna lugta midigtaa faryarteeduna ka bilaabi min asfali min asfala agga hoosu kasoo agga asfalka hoose min asfala ayuu kasoo kasoo gelinaya farta wayaktumu wuxuu ku khatimayaa bikinsari lyusraa lugta bidixda ah faryarteedu ku khatimi wayaktumu bikinsari lyusra markii lugta bidixda la gaaro suulku ka bilaabi faryartu ku dhamayn marka waxay dhahaan bikinsarin wakinsarin ilaa kinsarin bikinsarin buu isticmaali wakinsarin buu ka bilaabi ilaa khinsarin buuna ku dhamayn saasdha bikhinsarin isticmaal khinsarin ka bilow ageed ku dhamayn ilaa khinsarin ku dhame khinsarin ku dhamee fariiradaasa isticmaalaysaa gacanta bidixda khinsarta iyo fariirada miitaad ka bilaabay yaad soo gelinaysaa oo soo wadi bidixda markaad gaadho fariirada ka bilaamaysa sulkaad ka bilaabay fariiradaad ku khatimaysaa saas ku khatimaysaa wa waxaa la nacaa an yaksila inuu dhaqo hayruhu hayrkiisa inuu u dhaqo acdaau xubnihiisa inuu qof kala dhao warkaale gacmaha ii dhaq oo iba mari ilaa licudrin cudurdaar inuu jira mooyeena qofkii waa qof macduura waa qof jiran marka maba isdhaqi karo waa loo weyseynaya markaas dhib ma laakiin asagoo kari kara inuu yihahdo ii dhaqo i marmari waa laga fiican yahay nooc takabur ah laa yaliiqu bixaali lcibaada ayaa ku jirta nooc takabur ah oo aan cibaadada xaalkeeda ku habooneen cibaadada sideedaba tawaaduca iyo xag alle ayaa jirtaa inaad xooga korraysiin iyo cibadada isku dhex dartaa la diiday wataqdiimi اlyusraa watukrahuna isku adfan yukrahuna isku xadfan tahaye wayukrahu waxaa la nacaa taqdiimu yusraa inuu bidixda hormariyo markuu dhaqaayo xubnaha gacmaha iyo lugahayo bidixda hormariyo karaahiyo waysahaanuse wa asixi walisraafu baa iyadana la nacaa filmaa biyaha lagu xadgudbo taa dembi bay noqonaysaa in biyaha lagu xadgudbo oo israafna waxaa la yidhaahdaa maa fawqa alxaaja <coughs> intii baahida ka badan baahid wax ka badan culamada waxay dhahan walow calaa difati nahri webi webiga dhinaciis baa degan aad joogtid webiga haddaad joogta hataa biyaha inaad daadaysan maogo iska dhaaf tuubada ama biyaha caag ku jira iska waa dhaafi selafka laga soo guurin jiray inay saa dhihi jireen walinsraafu fi lma baa la nacaa wayundabu waxaa la sunneeyaa manduubkii mid u noqday alaa yunaqisa ama allaa yunqisa inuu eh, yanqusa mani qoran allaa yanqusa inuu nusqa inuu yaraanin ha ma maa lwuduu'i allaa yanqusa inuu nusqaamin oo yaraanin ama allaa yunqisa huwa maa alwuduu'ina way dhihi kartaa inuuna nusqaaminin yaraynin wayundabu waxaa la suneeya allaa yanqusa inuuna yaraanin maa ulwuduu'i biyihii weysada can mudin inuu ka yaraanin mud wa huwa mud waxaa la dhahaa radlun radl iyo wathuluthun bagdaadi hal radl ama ridli iyo thuluth hal radl saddex loo qeybiyey sacabkaa muggii bay dhahaan oo muctadila ayaa waxaa la dhahaa mud la yidhaahdaa walaa yanqusu ma nusqaaminayo Ah, walaa yanqusu wuxuu kaloo nusqaaminaynin maa alqusli biyaha qabeys kale inuu nusqaamiya ma aha oo ka yareeyo can saacin saac inuu ka yareeyo suus wasaacu suuskuna khamsatu ardaalin wa thuluthu ritlin bilciraaqiy waa shan rodol iyo rodol saddex loo qeybiyo meeshii ciraaqi ah, ah eh, miiska iyo waxyaalaha eh, ardaasha ciraaq laga isticmaalo ah xadiidkii eh, saxiixahaa ah buu de halkan masal ku hayaa xadiis jaabir bin cabdillah min riwaayat maxamed radia allahu canhu uu qabeyska Eh, nabiga alay slam wuxuu ku qabaysan jiray sac markaasuu wuxuu yihi ani tibahaygaa badane iguma filla markaasuu wuxuu yihi wuxuu ku filaan jiray man huwa afdalu minka wa adharu minka kama qaal in kaa fadli badan nabi maxamed alayhi salaatu wasalam kaa khayr jecel ayuu ku filaan jiray marka waxaa hadda taxdiid ma sii joodo taxdiid ma aha meel lagu xadiiday ma laha taa nabiga alayh salaam uu ku weysaystay biyo ka badanna waa dhacday inuu isticmaalay oo weelal qaar ahoo ficlan ka badan saac uu isticmaalay nacam eh, laakiin waxaa loo jeeda waxa weeyaan baahidaada haka badinin israafna hala imaanin israafna hala imaanin walaa yunashifu acdaa'ah walaa yunshifu acdaa'ah xubnihiisii ma angejinayo markaad weysato inaad xubnihii shukumaan iyo mare iska tirtirta ma aha walaa yanfudu yaddah yadayhi gacmihiisana ma firdhinayo oo yunafid yadayhi gacmihi ma firdhinayo ah, markaad weysato gacmaa inaad firdhiso o saas iska tiraada ma aha inaad iska tirtirtana male maymuna bint alxaarith alhilaaliya radia allahu canha hum nabiga alay slam janaabo ka qabaysay markaas waxay ukeentay khirqa karin maray keentay waa diiday nabiga aleyh isalaatu wasalam faradda waa radiyey markaa inaad biyahaas oo cibaadaha baaqi kugu ahaadaan ayaa fiican laakiin haddii xaalad buruuda iyo qabow daran uu jiro oo marka qofka uunan baaqi inuu iska dhaqan leanna waxay leeyihiin diidida nabiga uu diiday ayaa macluul ah oo ay ixtimaalaad geli karaan mathalan in maradaba ayna nadaafadiida uunan u bogin ama ma xilli qofka uu u baahan yahay biyaha oo u baahan yahay xilliga kulul oo kale yaxtamil lidalika caaisha radi allahu canha nabiga mandiil bay udhigi jirtay walaa yumashfacda walaa eh, yanfudu yadayhi gacmihiisa ma firdhinaayo firdhintaas dee waysadaa fadhiisata iska firdhinayso ka tabara min alcibaada bay leeyihin qof cibaadadiis iska beriyeelayo kale ayaad u ekaanaysaa walaa yastaciinu biaxadin qofna ma kaalmaysanayo yasubu caleyhi oo ugu shushuba a ah, waad banaantah inaad kugu shushubo oo muqiira binu shucba radia allahu canhu aki nabiga waysada ugu shushubayey oo markii uu gaaray lugihii inuu ka siiba damcayo dacwa fa ini adkaltuma daahiratayn laakiin haddana nabiga safar buu ahaa oo qazwa iyo duulaan baa laga soo baxay oo deg deg baa lagu jiray khilaaf alawlaa bay leeyihin a hadduusa sameeya dhibaata male dembi kama soo gaaraya hadduu sameeyo oo igu shushub uu yihahdo walaa yamsaxu raqaba qoorta masixi maayo luquntaa iyo qoortaasi masaxa iyo marka madaxa la masaxa la gaarsiin maayo bacdu in madaxa un la xidhiidho oo mooy lakin inaad qoorta masaxdo kamid maaha meelaha la masaxo walow kaana taxt walow kaana hadduu ahaado taxta adfaarihi ciddiyihiisa hoostooda wasaqun wasak hadday ku jirto qofki wasak baa gashay wasaqdaasoo yamnacu mancinaya wusuulalmaayi biyaha inay gaadhaan oo wusuululmaai biyaha gaadhidooda yamnacu wusuululmaa biyaha gaaridooda bay reebaysaa lam yasix ilwuduu weysadii ma ansaxayso yaana cididaa hoosteeda waxay ka mid tahay acdaadii iyo xubnihii weysada meeshaa biyaha inay gaaraan waa laga maarmaan marka hadday wasaq ay meesha ku jufan tahay biyihina ayna gaaraynin waysadii ma asixin walow shaka hadduu shakiyo walidalika la amray cidiyaha laiska yareeyo laiska jaro <coughs> walow shaka hadduu shakiyo qofka fii ahnaa'i lwuduu'i waysada dhexdeedii isagoo waysadii ku dhex jira hadduu shakiyo fii gusli cudwin aw fii gasli cudwin xubin dhaqideed buu shakiyey war madaxii buu wuxuu marayaa lugihii buu marayaa markaasu wuxuu yidhi gacantii miyaad dhaqday ama madaxii miyaad masaxday buu shakiyey laazimahu waxaa ku laazimaya xubintaa uu shakiyey inuu soo dhaqo maca maa bacdahu wixii ka dambeeyeyna ay la socoto wixii ka dambeeyena ay la socoto then markaad gacantii midigteed dhaqday baad waxaad waxaad shakiday wejigii ma masaxday ma dhaqday wejigii ma dhaqday wejigaad kasoo bilaabi masixii baa soo gacmaha soo saas ku wadaysaa lugta markaad maraysaad xasuurtay soo maaha markaa lugti ka bilow miigteed wixii ka dambeeya wixii ka dambeeyana lugta kale bidixdeed ayaad ti aad shakiday waad ka bilaabi wixii ka dambeeyana waad soo celinaysaa waad soo celinaysaa waa inta waysada ku jirta wey fii gasli cudwi lazima ma bacdahu o bacda faraaqihi markuu bogay kadib buu shakiyey markuu bogay kadib wuxuu ya ah, madaxi ma masaxday lam yalzimu shay wax ku laazimayo male wax ah, ku laazimayo ma laho shakigaa asaga ah bacda alfaraaqi ah, waxba kama jiro lannahu istisxaaban liasli dahaara bay dhaar istisxaaban asalka inaad dahaaro qaadatay dahaaradaadana ay dhamaystiran tahay baa asalah shakigan dambe daariga ah waxba maarata itibaar ma laha ictibaar ma wayundabu waxaa la sunneeyaa tajdiidulwuduu'i weysada in la cusbooneysiiyo liman bay sunno u tahay sallaa bihi ku tukaday weysadaasi fardan farad ku tukaday aw naflan ama sunno qofkii uu weysaystay duhur buu tukaday weysadii kama burin sunnuu damcay ama casarkii baa la gaadhay inuu weyse kala weysaysta waa iska sunno wey hadduu faraha ka qaadana iyadana waa banaan tahay nabig alay salaam salaado fara badan bu hal weysaa ku tukaday marka waxba laazimaha lakin waa sida sunada tajdiid lwudu inaad la imaato ayaa afdal oo fiican ah, liman sallaa bihi fardan oo nafla ajirka thawaabka lagu sheegay weysada ayaana eh, tusayo inay thawaab leedahay nacam eh, weysaduna haddee eh, si ahaan waa cibaado aad iyo aad uqiimo badan yonbaqii dalabat lcilmina waxaa haboon inay caado ka dhigtaan naftooda ay caado uga dhigaan nacam leanna waxaa soo aray xadiis saxiixa ma laazimo qof aan mumin ahayn weysada qof aan mumin ahayn in adiga oo daalib cilmi intaad masaajidka iska imaato aad tirado oh, biyo mala miya aad dib u noqoto salaadii ku dhaafto ama aad xilli loo cariiri aad ma fiicna iska weyse qab marka weysada kaa jabtana meesha ugu dhowaa biyo yaalaan ku weysayso markaaba weysadii isticmaal ha yareysana duhur ma dhawe hadhiin iska weysayso ha leanna cibaado wey siada cibaadaad ku jirtaaba daacad ku jirtaaba naftaadi inaga baxdo adoo dahaara qabo weyse qabo cibaado kujira ad dhimanaysa marka mar walbaba istaan bay u diyaar garooweysaa diyaar u tahay saasaa fiican inaad qofka daa'imo qur-aanki iyo musxafki mar walba ubaahan karta o qaadan kartaa wayundabu lwudu'u lijunubin wayundabu waxaa la suneeyaa alwudu weyso lijunubin qof jinaabo qaba oo yuriidu doonaya akla inuu wax cuno oo amase sharban shurban cabitaan aklan aw shurba inuu cabuu rabaa oo amase nooman inuu saaxduu rabaa jinaabo qabay qabayskii rabaa inuu dib dhigto oo iska saaxdo weysayso aw jimaacan aakhara <coughs> ama jimac kale hadduu marka hore janaabada jamaca ahayd inuu ku noqduu damcay inuu weysaystaa fiican ah, sidaa hadyigii nabig wey sala allah alay wasalam saxiixeyn keyrkii laga soo aroray idaa araada axadukum an yanaa wahuwa junub falyatawada ah, qasala farja watawada wudu'a lisalaata soo arortay inuu intuu eh, isjijaysto weysadiisii salaadoo kale weysaysto sidaasuu marka yeelayaa hadduu rabo inuu ku noqdana ayadan xadiid gaara kusoo aroorayoo atir hadduu eh, eh, ehelkiisa intuu u tago dee araada an yacud falyatawada ha weysaysto baynahuma wudu labada jimac dhexdooda ha wesaysto riwaayaka fainahu anshat lilcawd fainahu anshat lilcawd noqodka saasa ku fiicane wayundabu lwudu lijunubin yuriidu doona akla cunitaan o shurban cabitaan o nooma hurdo aw jimaacan ama jimaac aakharo kale wallahu aclam bilahi towfiq sala allah wasalam ala maxamed